alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu baaraka calaa nabiyina muxamadi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu dersigeenani waa kii labaatan iyo sideedaad ee ka mid a ah kitaabkii khulaasatu nuuru lyaqiin fii siirati sayidi اlmursaliin ou iska lahaa sheekh cumar ibnu yaxya bnu cabdiljabaar raxmat ullaahi calayh waxaan kusoo jiray juskii labaad addarsu saabic cashar darsiga toddobiyo tobnaad qaswatu lkhandaqi duulaankii khandaq weeyaan khandaq waa god khandaq waa god waxaa kaloo loo yaqaanaa duulaankii qaswat laxzaab waa isku mid marka axzaabna waa isbahaysi waa hal dagaal oo laba magac leh labada magacna waxaa loogu bixiyey laba sabab oo kala duwan markii qolyihii gaalada ahaa soo weerareen magaaladii madiino baa waxaa nebiga saxaabadu samaysteen magaalada duleedkeeda difaac waxayna qoteen godod god weyn ayay qoteen godkiibaa marka khandaq loo yaqaana axzaabna waxa weeye waa gaalo kala duwan yahuud iyo mushrikiintii carbe qureysheed iyo kuwii carbeed oo kaleeto reer qadafaan waa gaalo badan oo iskaalmaysatay ayaa dagaalka soo qaado qolba meel ka timid isbahaysi kuwaasa markasaa loogu baxsha axzaab marka waa hal dagaal oo lama magac leh fi sanati alkhaamisati sanadkii shanaad dhexdiisa xadadat waxaa dhacday qaswatu lkhandaqi duulaankii dhufayska wa tusamaa waxaa kaloo lagu magacaabaa bilaxzaabi isbahaysiga ayda noqday sababka loogu magacaabana waa sheegnay isbahaysigana waa gaaladii isasoo soo bahaysato isa soo raacday khandaquna waa dhufayskii meesha laga qoday oo salmaan alfarisi baa wuxuu nebi allow aynu duleedka magaalada meelta raja iyo aaga ka qodanno labarabo lianna kahiiran in badan oo min qabaa'ililcarabi carab qoysaskeedii ka mida iyo walyahuudi yahuud ayaa ijtamacuu waxay isu yimaadeen ha ijtamacuu isu yimid waxay isugu yimaadeen oo ku kulmeen limuxaarabati lmuslimiina muslimiinta la dagaalankooda waxaasaruu way go-doomiyeen almadiinata magaaladii madiinana dusha inta ka fariisteen bay go-doomiyeen isweer bay ka qabteen lamber saddex wa kaana cadaduhum gaalada tiradooduna waxay ahayd casharata aalaafi rajulin toban kun oo nin bay ahaayeen toban kun oo ciidan ah oo dagaalyahan ah yar-asuhum waxaa hogaaminaya abu sufyaan ibnu xarbin ninka abu sufyaan ibnu xarbi loo yaqaano rasuulkay qaraaba yihin waa isku qoys gabadhiisana nabigaa sala allahu calayhi wasalama waxa weeyaan guursaday waagii dambeeto way xaas u taha fa xafara wuu qoday annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama xowla almadiinati magaalada dhinaceeda dhinacyadeeda khandaqan god biishaarati salmaana alfarisiyi salmaanu alfarisiyi biishaarati salmaana salmaan ku talintiisa iyo ku ishaaridiisa ayuuna ku qoday salmaankii alfarisiyi ee reer faris loo nisbeeyey salmaan alfarisi baa wuxuu yidhi anagu reer faris haddaan nahay oo cadowna soo weeraro magaalada iyada anagoo degan waxaan samayn jiray magaalada dudkeeda duleedkeedan waxaan ka qodanaa godad aan dhufays ka dhiganno marka nebiguna waa yeeray khawfan cabsi laga baqayo min alhujuumi weerar magaalada soo weerara wastamara wuu joogtayo wuu daa'imay alxisaaru go-doonkii khamsata cashara shan iyo toban yowman ee maalin ilaa an tafaraqat ilaa ay ka kala tagtay kelimatu laxsaabi qolyihii isbahaystay kelimadoodu ilaahay baa khilaaf ku dhex riday lambar hoos ma idiin qabtay wa sababu dalika arrinkaas sababkii keenay arrinkee inay gaalada iskhilaafaan sababka keenay huwa isagu ana nucaym ibna mascuudin saxaabiga nucaym ibnu mascuud loo yaqaano wahuwa isaguna sadiiqun wuxuu saaxiib la yahay sadiiqu qurayshin quraysh saaxiibkeed weeyaan iyo wal yahuud yahuud labadan qoloba saaxiib buu la ahaa gaal buuna ahaa carbeed marka labadan qoloba nin wuxuu ahaa aan cadaawadi kala dhaxayn ayaa aslama islaamay siran si hoose ninkii labada qoloba saaxiibka la ah wuu islaamay si hoosuna uu islaamay watawajaha wuxuuna u jahaystay ilaa bani quraydata ree bani quraydu u tegay waa qoys yahuudeed waxayna ku jiraan isbahaysigay qayb ka yihiin aladiina kuwaasoo naqaduu buriyey cuhuuda almuslimiina muslimiinta ballamadoodii wa qaala wuxuu ku yidhi lahum ayaga inna qurayshan quraysh iyo wa qadafaana qoyska qadafaan loo yaqaano labadan qoysood heshiiska la gelaysaan ood leediin maxamed aynu weerarno yarowna waxay arkaan intihaasa alfursati fursadda ka faa'iidaysigeeda waa niman uun fursadoonho fursad raarraardiso fursadda uun kafaaidaysigeyska faa'iidaysigeeday rabaan wa ilaa haddii kaleo ay fursad waayaan fase yarjicuna way noqonayaan ilaa bilaadihim dhulkoodiiba u noqonayaan xaggee bay ka yimaadeen ah, quraysh makay ka yimaad soo maa waddankoodii makay ku noqonayaan qolyahaasi hadday meel fursada waayaan waa iska noqonayaan iyagoo nabad qaba waa kow falimaada maxay baa tattafiquuna u waafaqaysaan macahum la jirankooda calaa hada rajuli ninkaan la jiranki maxaad ninkan dushiisa ninkan maxamed ah maxaad nimankaas ayadaa usoo raacaysaan maxamed magaaladaa wada degantay leanna reer bani qurayda madiinay degan yihiin haddii marka intaad isku kaakicisaan oo maxamed ka xanaajisaan ay idinka noqdaan maxamed kaligiin iskama dhicin kartaan marka dantiina waxaa weeye qoraysh fursad weeyaan haddayna noqonayaane niman yahuyiidaan lago lugo-in bu idin lugoynin wa antum idinkuna saakinuuna kuwo degan baa tihiin macahu maxamed ajirankii fi lmadiinati magaaladaad la degantihiin walaa daaqata wax awood la yidhaahdana lakum idinka idinma sugna bixarbihi la dagaalankiisi ninaad la dagaalami kartaanna ma aha waxdakum keligiin fal axsanu waxaa idin fiican anlaa tadkhuluu inaydan gelin fii haadihi tan alxarb ee dagaalka ah dagaalkan inaydan gelin ayaa idiin ro fii haadihi alxarbi xataa tactaqiduu ilaa aad ka gundaan ka ogaataan anna qurayshan quraysh lan yatrukuukum inaysan idinka tegayn ilaa aad ka aamintaan oo ka caqiidaysataan quraysh idinka tegi mayso oo dagaalka idinka bixi mayso hadeerba dagaal ha isku gelinina oo wayadhabuu ay aadaan ilaa bilaadi ilaa bilaadihim guryahoodii ayib ah. fastaxsanuu way quruxsadeen ra'yahu ra'yigiisa wallaahi waa tala fiican baa lihi saakayto waxaa nagu kalifaya maxamed dagaalkiisa ma jiraan uma qaama wuu ka istaaga min cindihim ayagii ayagii markuu xoogaa buushgareeyey uu wax ka xanaajiyey isaga tegey watawajaha wuxuu u jahaystay ilaa qurayshin quraysh waqaala wuxuu ku yihi lahum ayaga ina bani quraydata ree bani qurayda nadimu way ka nadaamoodeenoo way ka shallaytoodeen calaa maa waxaa facaluuha ay sameeyeen maca muxamedin maxamed la jirankii nebi maxamed waxay ku sameeyeen waa ka qoomumoodeen wakhaafuu waxay ka baqeen minkum xaggiina an tarjicuu inaad noqotaan oo watatrukuuhum aad ka tagtaan uma ataa qadafaana ree qadafaan buu u yimid wa akhbarahum wuxuu u sheegay bimidli daalika sidaasoo kaleeto qolo walbeeta meesheediibu inta ku toobiya ree hebel dagaalka idinla geli maayaan kuwaanu sidaan waaye fa arsala abuu sufyaan abuu sufyaan baa wuxuu soo diray wafdan niman wafdi ah liquraydata ree qurayda ayuu usoo diray yadcuuhum asagoo ugu yeeraya lilqitaali dagaalan qadan berri horey bay isu ogaayeen ma ogtaha wax ka dambeeyana abu sufyaan war kama hayo qolihiibu wuxuu usoo diray marka wafdi wuxuu leeyahay hadda dagaalkii berri baynu gelaynaaye ogaada ku talagala diyaar garooba aan isla socon aan qaabkaas wuxu sheega wa kaana daalika arrinkaasuna wuxuaa leylata sabti hameen sabti ah fa ajaabuu waxay ugu jawaabeen biannahum ayagu laa yuqaatiluuna inaysan dagaalameen fii sabti annaga yuhuud baana la yidhaahdaa maalinka sabtida ah fasax bay noo tahli marka sabtida annaga ma dagaalanay yidhaahdeen dagaalka waa kaaga baxna maystar waxoogaa afkay quruxsanayaan marka waxay yidhaahdeen annaga qoyskayaga yuhuudeed qolyahayaga mabda'a aaminsan maalinka sabtida ma dagaalano fataxaqaqa waxaa dhaboobay cinda qurayshin quraysh agteeda iyo waqadafaana ree qadafaan kalaamu nucaym ibni mascuudin nucaym ibni mascuud warkiisiibay run marka waaa dhaboobay fatafaraqat way kala tagtay alquluubu quluubtii wakhaafa bacduhum qaarkood baa wuxuu ka baqay bacdan qaarka kale ayagii baa kala shakiyeyba war nimankii yahuudoodi aan isku ogeyn maxamed aynu ku wada duullo soo kuwaan hadda keenay sabtida dagaal ma gallo hade haddaynu dagaalkii gallo yuhuudba dagaalku waa inooga baxday yuhuudna waxay dhaheen quraysh waa fursadgaad qoloba qolay ka shakiday marka ciidanka dagaalamayana mar hadduu kala shakiyo oo iskhilaafo awoodiis waa u dhammaata hal dhowr koox yar baa ka adkaanaysa lambarka lixaad wasallada wuu ku diray allaahu alle calayhim dushooda riixan dabayl shadiidatan ee daran kow iyo wa junuudan ciidamo ciidamadaasoo lam yarowhaa aysan arkeen gaaladu ciidamadaasoo qalow qalacad siibay awtaadahum dhardhaaradoodii wa kafa'at afgambiday quduurahum dhariyadoodii wa safad ku shubtay calayhim dushooda aturaaba carro ku shubtay wa ramathum ku gontay bilxasa qururux iyo dhagax fa harabuu way carareen min leylatihim habeenkoodii bay carareenba meel la fadhin kara ma dabayl baa lagu fiidkacasha weliba habeenku habeen bu ahay lakin dabayl mucjiso ahay ahayd kow ciidamo aysan arkaynoo malaa'iga labo dabaysha waxay sababtay wax allaala wixii dabo ishitaan waa ka damahaya leanna dabayl xoog laa socota dherigii ay dab saartaan oo raashin yaraad ku karso waa daadanahaya oo dabayshaas afgabanaysa ciiddii qashin dhagxaan ka buuxinaysa iyo khalaas nimankii marka mucjisadaas ayaa ku dhacday wasallata allaahu calayhim riixan lambar ma idiin qabta halkaa misdaaqu daalika arrinkaa waxaa rumaynaya qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyow udkuruu xusuusta nicmatallaahi alle barwaaqayntiisa calaykum dushiina uu idiin barwaaqeeyey id waqti buu idiin barwaaqeeyey jaa-adkum ay idiin timid junuudun ciidamo waa ciidamada waa kuwa isbahaysiga axsaab kuwii gaalada wey ciidamadii idiin yimid fa arsalnaa waxaan ku dirnay calayhim dushooda riixan dabayl kow iyo wa junuudan ciidamo ciidamadaasoo lam tarawha idinku idaan arkaynin waa ciidamo muslimiintu aysan u jeedin waa maxay waa malaa'ig malaa'ig baa dagaalamaysa oo gaaladii laynaysa muslimiintuna uma jeedaan wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday bimaa waxa tacmaluuna aad samaynaysaan basiiran mid og yaraantiinna iyo cabsidiinna iyo ilaahay wuu ogyaha id waqti jaa-uukum ay idiin yimaadeen gaaladu min fowqikum xagga sare dhanka barigay ka yimaadeen wa min asfala xagga hoosena waa idinka soo galeen minkum idinkoo xagga galbeedkana waa idinka soo galeen wa id waqti zaaqat ay leexatay al absaaru aragyadii markaad baqdid indhuhu waa ku wareegahaya saas isu kaa dabamarahaya indho fadhiya ma ah waxaa laga yaaba meesha cadowga hore kaa jira inaad xaggaba firisid war xagga fiir inta lagu yihahdo aad diidid cabsi darteeda marka wadizaaqati alabsaaru aragyaashii iyo indhihii leexdayba ayib wa balaqat ay gaartay alquluubu quluubtii alxanaajira kalxamaha cabsi wadnihiisuu fogfog fogfog fogfog ugu hayay nin walba halkaasaa naftu maraysaaba cabsi suu wadnuhu u boodboodahayo wa aada malayseen bilaahi alle addunuuna malayaal oo qaarkood istirahdeen laydin gargaari mahayo hunaalika halkaasaa ubtuliyaa la imtixaamay almu'minuuna mu'miniintii wazulziluu waa la gelgelay zilzaalan gelgeli shadiidan ee daran dhulkaa la gariiray lagama wado ee cabsi alala gelgelay wey waid waqti yaquulu ay lahaayeen almunaafiquuna munaafiqiinta iyo waladiina kuwa fii quluubihim quluubtooda dhexdooda uu ku sugan yahay maradun jiro maa wacadanaa nooma ballanqaadin allaahu alle iyo wa rasuuluhu rasuulkii ilaa quruuran dhagar maahan munaafiqiintii waxay yidhaahdeen ilaahiyo rasuulkiisu rasuulkiisu waana khayaane gaalaad ka adkaanaysaan iyo haddaan laynaynaa iyo u ximeeye intaanu ciidan dul fadhidee waid waqti qaalat ay tiri daa'ifatun koox oo minhum ayaga ka mid a ah, yaa ahla yaasiriba ree madiinow laa muqaama wax nagaadi la yidhaahdaa lakum idinka idinma sugnaane farjicu noqda meeshaan meel dagaal aan ka geli karra maahani noqda wayasta-dinu fasax ayay weydiisanayeen fariiqun kooxu minhum ayaga ka mid a ah, annabiya nebiga sal alla alay wasalam yaquuluuna waxayna lahaayeen ina buyuutanaa guryaheennu cawratun kuwa dayacan weeyaan ilaah wuxuu yidhi wamaa hiya bicawratin wamaa hiya iyadu bicawratin kuwa dayacan maaha wax beentood weeyaan bi gurya kama dayacna in yuriiduuna ma doonayaan ilaa firaaran carar unbay doonayaan munaafiqiintu inay cararaan unbay rabaane wax guryaha ka dayacan iyo reera ka xanuunsan midna ma jiro as-ilatun su-aalo mataa xadaad goormay dhacday kaswatu lkhandaqi dagaalkii khandaq sanadkii shanaad maxay baa sumiyat loogu magacaabay bilaxzaabi axzaab maxaa loogu magacaabay lianna kaiira min qabaa'il alcarabi walyahuudi ijtamacuu limaxaarati lmuslimiin soo ma jeedin kam cadadu lmutaxazibiina kuwii isbahaystay tiradoodu maaqay ahayd toban kun maadaa camila anebiyu nebigu muxuu sameeyey sala allahu calayhi wasalama limancihim suu uga hortago god buu qotay kam yowman imise maalin ayuu istamara daa'imay alxisaaru go-doonku imise maalmood buu ah maadaa maxaybaa xadaa dhacay lahum ayaga bacda daalika markaa ka bacdi kelimadoodii baa kala tagtay addarsu thaamin cashar darsiga sideed iyo tobnaad qaswatu bani qurayda qolyihii yahuudeeda saddexda qoys ahaa labaan horey usoo qaadanay soo ma ahayn qaswatu banadiir ma soo qaadanay mise waa inoo dhiman yihi qaswatu qaynuqaacna kuwii saddexaadna waa kuwana saddexdaa qoys waa madiina deganayd saddexda qoloba ayagaa ballankii inta ka baxay baa nebigu la dagaalamay sal ly slam qaybna waana wararay qaswatu bani quraydata qolyaha reer bani qurayda loo yaqaano duulimaadkoodii banuu quraydata qowmun qolo weeye oo min yahuudi lmadiinati madiine yahuuddeedii ka tirsan khaanuu waxay khayaaneen alcuhuuda ballamadii lkhandaqi dagaalkii khandaq wa adharuu waxay muujiyeen alcadaawata collaytan lilmuslimiina muslimiintaay u muujiyeen ballankii la isku ogaana waa ka baxeen oo carab bay dagaalka usoo raaceen cadaawaddii muslimiintana bannaankay keensadeen falamaa goortii rajaca uu noqday alrasuulu rasuulku sala allahu caleyhi wasalama min khaswati min khaswati alkhandaqi duulaankii godka amara waxa wuxuu faray huwa asaga allahu allah wuxuu faray bimuxaarabatihim nimankaa la dagaalankooda wa tadhiiri ardihi iyo dhulkiisa inuu ka dahiro minhum ayaga dhulkan madiino aad degan tahay qolyahan yahuudeed ka rarbuush ilahay baa ku yidhi fa kharaja wuu baxay ilayhim xaggooda alrasuulu rasuulku sala allahu allaha u naxariisto caleyhi dushiisa oo wasalama allaha badbaadiyey wa macahu rasuulka la jiranka waxaa ahaa halaathatu aalaafin waa maxay saddex kun oo ciidana fa xaasara wuu go-doomiyey hum ayaga khamsan shan iyo wa cishriina labaatan laylatan ee habeen shan iyo labaatan habeen baa isweer laga hayay fa sallamuu way isdhiibeen bacdahaa gadaasheeda wixii intaa ka dambeeyey naftoodii bay dhiibeen waxay yidhahen waa isdhiibnay ma dagaalami karno wixii raashin aan waxyagii waa kuwaas wa xakama waxaa xukumay calayhim dushooda wuxuu ku xakama wuxuu ku xukumay calayhim dushooda sacad ibnu mucaadin biqatli rijaali ragga in la laayo kow wa sabyi nisaa'i dumarka in la qafaasho iyo wa duriyati ciyaalka sacad ibn eh, mucaad bay waxay ahaan jireen xoogaa waagi horeeto gaashaanbuuro isxiriirin jireen marka iyagaa waxay yihahdeen ninkaas xukunkiisaan ku kalsoonahay hana xukumo markaasaa nebigu yir kala xukun siiyo wax kasto nin kastoo qaangaaro ayaga ka midana ah, hala dilo oo gaashaanqaad ah dumarkii ciyaalkana hala kaxaysto hala adoonsado markaasaa waxa weyaan la wada leynayay inuu wiilku xataa qaangaaray in kale waxaa lagu kala garanayay waa la fiirinahayy timaha hooseiya laga fiirinaya hadday kasoo baxeen waxaa la ninkan waa nin qaangaara kow waa lagaga siina nin ayaga ka mid ah waxaa laga sheegaa marka wuxuu odhan jiray maalinkaasa inta la fiiriya waxaa la arkay inaan timo hoose ku olinoo uusan qaangaar ahayn markaasaa la sii daayey marka markuu dhaaranayo wuxuu odhan jiray ilaahiga maalinkii reer bani qurayda ay badbaadiyaan ku dhaartay leanna maalinka haddaad timo lahaan laha waa la idili lahaa baa laga shee yuu ka wadaa marka ilaahi baa i badbaadiyo odhan jiray marka qaabkaasaa loola jira dumarkiiyo ciyaalkiina waa la kaxaysta qaabkaasaa loo gala fa amara wuu faray alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama bitanfiidi alxukmi xukumka fulintiisa oo xukumku muxuu ahaa raggooda in la laayo dumarkii ciyaalkan la kaxaysa soo maahan fanufida waa lagu filiyay fiihi fiihim dhexdooda xukumkii nebiga wahaadaa kanina jazaau kulli khaa'inin khaa'in kasta abaalkiisa weeye khaadirin ee weliba ballanka baxa ah ballanka ka baxa asilatun su-aalo man banuu qurayda bimaadaa maxay buu amara allaahu alla faray alrasuula rasuulka sala allahu calayhi wasalam kam kharaja imisuu la baxay kam imise ninbaa kharaja baxay macahu nebiga la jirankii maadaa maxay bay facaluu sameeyeen reer bani qurayda bacda xisaarihim go-doonkooda ka gadaal way soo dhiibeen bimaadaa maxay buu amara faray alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama adarsu taasic cashar darsiga sagaaliyo tobnaad masalatu zaydin zayd mas'aladiisii weeye iyo wa zaynaba zaynab binti jaxshi lambar hoos ma idiin qabtay yarwa yarwa yurwa waxaa la wariyaa can bacdi ducafaa'i alcuquuli kuwa caqligoodu liito qeyb ka mid ah ayaa waxaa laga wariyaa fii hadihi lmasalati masaladaas ayada ah fii hadihi lmasalati masaladan ayada ah ana rasuula rasuulka sala allahu aleyh wasalam bacda an zawaja intuu u guuriyey ka bacdi zaydan zayd lizaynaba zaynab mara inuu soo maray yowman maalin bibeyti zaydin zayd gurigiisa wa kaana zaydna wuxuu ahaa qaa'iban mid maqan fa ra-aa waxay yidhahdeen nebigu wuxuu arkay zaynaba zaynab lianna riixa dabaysha ayaa rafaca kor u qaaday asitra daahi canhaa xaggeeda gabadhii oo gurigeeda joogta daaheeda yaa dabayshu fayda markaasaa gabadhii isheedii gabadhii quruxdeedii baa waxaa isha ku dhuftay nebigay leeyihiin markaasay waxay yidhahdeen fa axabbahaa nebigaa jeclaaday wiilka gabadhiisi ninkaa saxaabadiisa ka mida gabadhu qabay baa nebigu jeclaaday yidhaahdeen wa qaala wuxuuna yidhi subxaana allah ilaahi baa xumaan ka hofana gabadhu quruxsanaa falamaa jaaa zaydun zayd markuu yimid akhbaratu way u warantay bidaalika arrinkaasoo waxay tidhi nebigaa maantay arkayoo saas yidhi facazama zayd wuxuu go-aansaday calaa talaaqihaa inuu furaba oo nebiga u fura maadaama nebigu maanta gabadha uu ka helay wa akhbara rasuula rasuulka ayuuna u sheegay bidaalika arrinkaas fa nebigu waa ka reebay wuxuu nihu hawshaa iska dhaaf jooji ilah wa haadihi tani riwaayatun riwaayo weeye laa yaqbaluha uusan aqbalaynin alcaqlu caqligu fii man ruuxa yukhaatibu uu kula hadlayo hu asaga allaahu alle biqowlihi hadalkii wa innaka la calaa khuluqin cadiim adigu waxaad tahay mid ku sugan akhlaaq wanaagsan wainaka adugu la calaa khuluqin dabeeca ayaa ku sugan tahay cadiimin ee weyn marka wuxuu yidhi halkaas wa fii tafsiiri اlfaatixati tafsiirka suurat اlfaatixa lisheekh maxamuud cabdah tafsiilun faahfaahin ayaa ku sugane lisheekh maxamed cabdah faraajichu u noqo in shita haddaad doontid u noqo marka meeshaan waa khalad masaladaas waa siduu sheegay waa khalad waay in la yihahda nebi maxamed nebi maxamed iyo zaynab waa ilmo abti eedadii laxmayaa dhashay ayadoo yar buu arki jiray oo aan xijaabnayn oo gabar yar uu arki jiray wuu garanayaa marka hadda markii wanaagtay inuu daaqadaha ka fiirsado iyo dabaylahana akhlaaqdii nebi maxamedna ma aha wax baahiyana umuusan qabin nebigu hawshaa sal ly sl baana ka hofay marka qisadaas kutubta qayb baa qorta laakiin waa qiso aan sal iyo raad lahayn inuu nebigu quruxdeeda arkay meel ka fiiriyey sidaa ku jeclaaday zayd ka furtay israa'iiliyaad weeye mulxidiin iyo balaayaana warisa mana sugna qisadaas khaaba wuu doonay alrasuulu rasuulku sala allahu alayh wasalama zaynab binti jaxshin lizayd ibni xaarihata ayuu u doonay fa abat way diiday wa abaa ahluhaa ehelkeeduna way diideen hawshu sidii horey ku bilaabatay baa rabaa in lagu sheego zayd ibnu xaariha addoon buu ahaa nebi moxamed baana wiil ka dhigtay sala allahu calayhi wasalam oo waagii hore carabtu waxay aqoon jireen wiil aadan dhalin baa inta soo korsatid baa waxaa lagugu abtirinaya adiga waxaa la odhanahayaa mahad salaad faarax salaad waxaa weeyaan eh, zayd moxamed oo kaleeto zayd ibnu moxamed baa la ohan jira marka zayd ibnu moxamed ayaa la ohan jiray moxamedna ma dhalin nebi moxamed ma dhalin sal alla wasalam udcuuhum liaabaahim soo midda qur-aan ku jira miida arag aabayaashood ugu yeera leeyahay ilma aydaan dhalin ha sheeganina wax saasa marka markii dambayto qaabkaasa loo kala farqiyey faanzla allahu ilaahay baa soo dejiyey wamaa kaana uma ahaan limu'minin nin mu'mina iyo walaa mu'minatin gabar mu'minada idaa qadaa hadduu xukuma allaahu alle iyo warasuuluhu rasuulkii amran talo an yakuuna inuu ahado lahum ayaga alkhiyaratu kala doorqaadasho min amrihim taladooda waman ruuxa yacsi caasiya allaha alle iyo warasuulahu rasuulkii faqad dalla wuu dhumay dalaalan dhumidbaa mubiinan ee weliba fo cad cinda daalika markaa agteeday qabiluu aqbale maxay aqbaleen sayid iyo zaynab ila isu guuriya leanna marka hore way u diidan waxay dhahay ninkan waa addoon addoonnimu soo maray waa nin aan innaga ahayn wax saasaa ku jirta walaakinahaa ayadii zaynab ahayd saarat waxay ahaatay taftakhiru mid u faanta calayhi dushiisa bisharafihaa sharafkeeda iyo wa nasabkeeda anaga miyaa ay taqaanaa bay ohan jirtay nabiga eedadiba ay dhashay gabar sidaasaan ahay carab carab dhashaan ahay waxbay ku faani jirtay waagii dambe yihaahdeen maxaa dhacay marka fashakaa wuu u sheegay ha iyada ila rasuuli rasuulka sala alla alay slm rasuulka alu dhibkaana taagan biyo gabadhi faan fa amarahu rasuulu rasuulka wuxuu faray sala allahu calayh wasalama bixtimaali sabri oo dulqaadasho calayhaa dusheeda u dulqaato fa sabara wuu adkaystay xataa daaqat ilaa ay nafsuhu nafti fa akhbara rasuula rasuulka ayuu u sheegay sala allaahu allah u naxariisto calayhi rasuulka dushiyo wasalama allaha badbaadiyey bilcasmi go-aan calaa talaaqihaa furitaankeeda u go-aansaday wuxuu nebi allow gabadhi waa hayn la-ahay inaan iska furaan raba fa amarahu allaahu ilaahay baa wuxuu faray an rasuula rasuulka sala allahu calayh wasalama an yatasawaja inuu guursado zaynaba zaynab bacda talaaqihaa furitaankii la furay ka gadaal xifdan ilaalin lisharafihaa sharafteeda la ilaalinayo iyo wa dafcan meelka saarid linnisaaci khilaafka meesha laga saaraya iyo wa shiqaaqi muranka iyo wa ibaalan burin la burinaya licaadati tabani ka wiildhigashada dhaqankii ahaa so ka wiildhigashada hadeer midnaa soo sheegin wiil aadan dhalin inaad ka tiraahde anaa dhalay gabadhii u furayna aad tirahdee wiilkaygaa furo ma guursan karo war wiilkaaga ma aha dhaqankii noocaasabaa rabe meesha in laga saaro marka asilatun su-aalo liman axadkeebaa khaaba u doonay alrasuulu rasuulku sala allahu alayh wasalam zaynaba zaynab yuu u doona markii hore maadaa maxay baa nasala soo degay fii daalika arrinkaas hal qabila ma aqbaleen ahluhaa ahelkeedu bacdamaa muddo ka gadaal nasala uu soo degay fii shaaniha arrankeeda qur-aankaasu bimaadaa maxay buu amarahu faray huzayd alrasuulu rasuulku sala allahu caleyhi wasalama cindamaa goortii shakaa uu uga ashtakooday haa iyada ilayhi nebiga bimaada maxay buu amara allaahu alla faray rasuulahu rasuulkiisa bacda an cazama markuu go-aansaday zaydun zayd calaa talaaqihaa furitaankeeda adigu guurso hadhow markay cido baxdo wallaahu aclam sala allahu baaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbi